alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu raximah اllahu tacala walama baradat alxarbu wawalla alqowm munhazimiin qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam man yanduru lana ma sanaca abu jahlin walama baradat alxarbu dagaalkii markuu qaboobay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta u gargaaray gaaladina alla jabiyey subxaanah wa tacaala wawalla alqowmu mushrikiintana ay jeediyeen ay jeedsadeen oo dhabarka duween munhasimiin ayagoo jabahayo baqanhayo xararay qaala rasuulullaahi suubana ilaahi wuxuu yidhi man yanduru lana yaa noo soo eegahaya maa sanaca abuujahlin abuujahal meeshuu ku dambeeyey caduwullaahi baa amiirkii ciidankeedee gaaladana waa ahaa ninka abbaanduulkaha ah ee ee gelinhaya gaalada ayuu ahaa faindalaqa bnu mascuud baa tegay fawajadahu wuxuu helay abujahl oo qad darabahu ay garaaceen ibna cafraa labaduu ee cafra ay dhashay baa garaacay oo dilay xataa barada ilaa uu qaboobay oo markaasi uu naf baradadaas sida raajixa ah waa ilaa uu markaa u noqday dhaawac halis ah oo markaa uu naf dhowr ah oo xarakatu madbuux mooyeen aysan nafi ku dambaynin labada wiil ay u gacanqaadee dilay ninka abujahla sida raajixa walaalamaaysan ahayn nina mucawid baa la odhan jiro waa rubayc bint mucaawid bn cafra aabbaheed nina mucaad baa la odhan jiray ibni camr ibni jamuux baa la odhan jiray labadaasay kala ahaayeen magacoodaa is waafaqay laakiin lama noysku aabba'a maysan ahayn ninka asagu mucawad ibni cafra ibni cafra waa hooyadii cafraadu laakiin aabbihii xaari baa la odhan jiray marka labadaa nin waxaa ka sheekeeyey qaabkay u deleen cabdiraxmaan bni cawf radi allahu tacaala canhu marka nabigu dagaalgeliyey saxaabadii oo uu hormariyey nimankii rumaadda ahaa oo kadib uu ku xijiyey nimankii warmoolayda ahaa kadibna uu udambaysiyey seeflayda u dambaysiiyey yaa laynkii aan ku jiray baan arkay dhanka midig wiil baa iga taaganoo da'yar dhanka bidixna waxaa iga taagan wiil yaroo da'yar marka wax yar la fadhiyey wax yar la taagnaa oo ay soo dhowaato xabadda inay bilaabato oo la gacan qaada la sugahayo yaa nin walba afku u soo dhoweey wuxuu waxaan ku weydiiyey abujahal ma taqaana maxaad ku fali baan ku idhi buui markaasuu waxaan maqlay in nabi maxamed uu aad u dhibi jiray gaalada kan uu ka dhib maanta haddaan arkana wallaahi laa yufaariqi sawaadii sawaadahu xataa yamuuta alacjalu mina ilaahay baan ku dhaartay aniga asaga kala bixi mayno ilaa midkmalagii ugale maanta u geeriyoodo aniga asagu kaanagii malagii galeen baa maanta bixi bu kaluu sirta ka qarsanhaya kii kalea waxay kadib afka u soo dhowaadeer waxaan ku weydiiye abujahl dadkuma ka taqaanaa maxaad ku falaysaa inaan kala baxnaan rabaaba maanta cabdiraxmaan wuxuu idhi aan markaan arka laba ninoo daa'ir igu xigta waan dhibsaday buur waan sharaystay waan baasaystay maxaas buu labadaa nin ile ninku wuxuu ku qiimaysan yahay dadka dagaalamay haddii dhanka midig nin xoog badan kaa tushinaysa laakiin laba wiiloo yaryar oo marka aan gaashaanqaad ahayn oon tabar badnayn ayaa ku xigsaday xoogo waan koofsadaybu oo waxaan jeclaystay in rag ka waaweyn oo farisiyiin ah oo haddii ragga la yaqaana ansaare ama muhaajiriin ay igu xigaan baan jeclaystaybu marka laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala ragga waaweynba ka qiimo badan ka dhigo wuxuu yidhi fa idaa ana bayna غulaamayni min alansaari xadiiثaة asnaanuhuma tamanaytu low kuntu bayna adlaca minhuma wuxuu hi waxaan is arkaan oo laba wiiloo yararoo da'yar gadhex taagan waxaanan tamaniyey in aan dhex joogi lahaa niman ka waaweyn oo ka xoog badan oo ka da'weyn markii nin walbu sidaa ii weydiiyey ayaa waxaan idhi buui ninkaa ma arkaysaan geedka weyn aad moodo ilan waa amiirkiibu ahaa baanduulkaha waxay ciidan khaasa ah loo dumay oo loo kawanay oo waardiyeeya siday muslimiintu nabigu u waardiyeynayeen yaa abujahalla katiibo khaasa ah oo mushrikiin loo sameeyey oo difaacda tamuutu duunahu marka sidaas geedkaa weyn ma aragtaan baa idhi lagu xuxunsan yahay xaggi xagga laga socdo haada abujahl salaadii laisku dhexgalayba mucawad iyo mucaad waa siibteen waa dhaqaaqeen mucaad baa isagoo ka sheekeeyey mucaad ibnu eh, camr ibnu jamuux baa gacanta u horraysay laha tuu ciidankii ka dusay go'aan waxaan qaatay markii lay tusay inaan shaqo kala qabanin oo raggadan ba aan ka dhudhuunto oo dagaalka ka leexda ilaa abujahal aan gaadho saan u socday baan abujahal gaadhay buuri markii aan u dhowaaday baan u gacan qaaday seeftii wuxuu ku dhuftay meesha bawdyada riwaayo kale ma ee dhudhunka hoosu ku dhuftay riwaayada dhudhunkaana saxiix ah meeshaa dhudhunka bartankiisa ayuu la helay seeftuu faraska ka saaraa lugti baa duusha intaanan biyad labaad u celin celininbaa wiilkiisa cikrima ibn abi jahal oo garab taagnaha dee raggii difaacaya odayga ku jiray baa ka gaadhsiiyey saxaabigii ee mucaad ah garabkana ku dhuftay gacantana dhacday markay gacantii dhacday dagaalkii waan ka mashquulay buui kadib mucawid baa jaanis helay ibna cafra oo asnaa gaari abujahal baa jaanis marka faqatalahu ariixan fatarakahu ariixan ninkaasa dhul ka dhigay seebtu intuu ku boobay buu ka tuuray faraska ku dhigay isagoon dhaawac tirin bay xabaddu ku badatay waa ka tegey isagoo maydnoolo ah oo naftu ku jira laakiin miyir qaba cabdulaahi mascuud baa israaciyey ninku sidaasaa loo galay marka ansaar baa dishay muhaajiriinna waa gabagabeeye dhaqankiisu sidaasuu ninka ku gabagaboobay <clears throat> nabigu marka wuxuu hi abujahl yaa noo soo fiirinaya xaalkiisu shaydaan buu ahaaye fawajadahu cabdulaahi baa helay qad darabahu asagay garaaceen ibna cafra'a xataa barada ilaa uu markaa dhaawac halisa noqda uu dhuldhacay wa ahada bilixyati garhkiisibuu qabtay cabdulaahi baa qabtay faqaala wuxuu ihi anta abuu jahlin baa tahay soo maaha abuu jahl baa tahay faqaala abuu jahl wuxuu ihi shaydaanimadiis eeg liman idaa'irat lyowm liman ilghalabat lyowm maanta yaa reeyey buu guushu maanta yay raacday warka intaa faqaala cabdulaahi wuxuu lilaahi walirasuulih ilaahay bay halabadu iyo rasuulkiisa u ahaatay wahal ahzaaka allahu yaa caduw allah buui cadowga ilaahayow ilaahay soo kuma hoojinahad meel xun alla soo kuma dhigin oo naar lagaama waraabinin iyo seefta muslimiinta kuma qabanin imisaa lagu kari la'a faqaala wuxuu uhi wahal fowqa rajulin qatalahu qowmuhu ma wax ka badan baad haysaa buu nin tolkii dileen nin tolkii ay dileen wax ka badan miyaa meesha ama nin kaloo carbeed baa idili lahaa ama tolkay baa idili lahaa tolkoyn baa idile maxaad kaloo haysaa wax kale ii sheeg faajirnimadkiisa cawl adayga meeshuu taagan waa aragtaa ninkaas wahal fowqa rajulin wax ka badan baad haysaa buu qatalahu qawmuhu nin xaalkii wax ka badan mid haysaa tolkii ay dileen buu faqatalahu cabdulaahi baa dhaawactiray seeftii yaraad uu wata intay kari weyday yuu seeftii abujahal qaato markaa ku dhaawactiray weliba inuu qoorta xataa gooyo madaxa gooyey ayaa sugan uma ata nabiya nabigu utagay asagoo ordahaya nabi maxamedo wuxuu yidhi abujahl asagoo mayda anaa soo arkay soona dhaawactiray nab wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaarshay maruntaaba saddex goor buu nabigu dhaariyay cabdulaahi markaasuu asna u dhaartay nabigu haddana waa ku qancay waa ilaa uu kaco asagu soo arkay abujahl inuu yaallo wax la filhaya ma ahayn ninkii ciidanka tiiba boqol nin baa loo maray oo xul ah weliba ragga carab ka dagaalami jiray quraysh baa loo maray cumayr ibn wahab aljumaxi baa ku jiro shaytaan ah dilaa ah, qabla an yuslima faqaala qataltuu waan dilay faqaala allaahi aladii laa ilaaha illaa hu ma allaha axad xaq lagu caabudo uusan jira asaga mooyeen baan kugu dhaarshay ma adaa dilay faradadaha rasuulkaa celceliyey alaaan saddex goor buu ceshay uma qaala wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar alxamdu lilaahi aladii sadaqa wacdah allah waxaa mahadsan mahadda mudan meelay ku timaadana iskale mahadoo dhan baa ballankiisii yabohii ka run sheegay wa nasra u gargaaray cabdahu addoonkiisii muxamed ahaa wa hazama jabiyey oo baabaashay alaxsaaba gaashaanbuursiga isbahaysigii waxdahu keligii inaliq ariniihi nabig wuxuu yidhi inakeen itus meeshuu yaallo soo faaraytu ama fa uriituhu waan tusay fa araytuhu waan tusay iyaahum meeshuu yaallay baan tusay faqaala wuxuu idhi hada fircawn hadihi lumma waynu soo sheegnay xadiidkan inuu ka yimid min xadiii cabdulahi mascuudna wuu ku yimaadaa min xadiii anasna waa ka yimaadaana waana xadiid saxiixa fii aslihi awaa'idiisuna way sugan tahay in badanna waynu soo tilmaan xadiikaasadii sugan way asalkiisuna fi saxiixbuhaari buu ku yimaadaa idan ninka halkaasu ku tego ku baxay idan labaatan iyo afar nin oo qurayshagii ka dhaqaaqahay ee ugaasyadoodii indheergaradkoodii cuqaashoodii raggii dilaaga ahaa ay carab ku dhaaranay qureysho dhanba meesha la dhigay mawdkaa ka adeegay lugtay la baxeen cumar wuxuu odhan jiray reer bani makhsuum iyo reer bani muqiir ayaa si fiican lugta oo la baxay laakiin weli reer bani cabdishams iyo reer bani umaya waxbaa ka nool buuri abu sufyaan bu inuu tago abu sufyaan iyo raggaa inay tagaan buu rabo aysan noolaanin buu doonahayay laakiin ayaga laftirkoodu allaahuma atacahum ilaa xiin buri marbay laakiin seebta qaban doontaa cumar waa hawshaasi isagu wuxuu rabay inay israacaan saa darteed qoyskii reer bani makhsuum ahaa siduu cumar sheegay weeyo wax weyn kama soo hadhin raggoodii muslimiinta kama hadlay islaam intoodii gaalnimada ku hadhay duqaydi dhinaxday u badnaayeen madaxyaweyntoodii xabaddaa qaaday waa laga naastayqdhib badanna waa ahaay wa asara cabdiraxmaan bni cawf baa qafaashay umayata bna khalaf ayuu isagu gacanta ku dhigay markii maxaabiista la qabanayay odaygaasuu qabtay wa bnahu caliyan iyo wiilkiisa ali ibnu eh, umaya ibnu khalaf ayuu qabtay wiil kale u dhalay oo safwa ibnu umayana asagu makuu ku dambeeyey waad garanaysaa asagu waagdam waa islaam yowmu xunayn buu islaam fa absarahu bilaal cabdiraxmaan bni cawf oo wata diracyo wata camburgereeduu soo urursado oo haniime ahaaye aslaab iyo fur soo urursaday wata umaya wuxuu ku yidhi marka war diracyadan iyo waxaanad wataxba ku tari maayaane anaa kuu dhaamo haddaad iqabsato ood igeyso geel badan baan isku furane war aniga kaxaysa buu nimankan carbeedan sabaal wartan iga qabo taladaasuu bixiyey diracdiraadihii wuxuu iska dhigay wuxuu soo qaatayba cabdiraxmaan daadiyey odaybuu ku yetaa ku urursaday odaygana waa laga farbixin doonaa cabdiramaan dhib baa gaaay fa absarahu bilaal bilaal baa arkay wa kaana umayatu umaya wuxuu ahaa yucadibuhu bilaal kii cadaaboo dhiba markuu islaamay bimakata maka ku islaamay maka gudaheeda fa qaala bilaal wuxuu ihi ra'su lkufri umayat bnu khalaf maba arkayninba mar dambuu ku baraarugay wuxuu ihi haada umaya ibnu khalaf ra'su lkufri ah ilaahayna ansaaray xaggeed dhowraysaan muhaajiriin wuxuu ka baqay bilaal inay u danqadaan umay bnu khalaf ama la yidhaahdo intaan nabiga ku samaynayaan ladiil ansaaroo warka u marinba ugu yeedhay niman ansaareed buui umay bnu khalaf mataqaanaa cadowgii ilaahay wey nabi maxamed anigan dhib hala qabto cabdiraxmaan wax ku dhaca fiil marka laa najowtu allow aanan badbaadin buui in najaa hadduuba badbaado umay allow aan anugu aanan badbaadin buui hadduu asaguba badbaado uma stawha wuxuu ogu qayliyey ogu yeedhay stawha wuxuu uga hobarwacday weeye jamaacat min alansaar muhaajiriin ma aadin wuxuu aaday jamaaca min alansaar <laughs> ansaar buu ugu yeedhay washtada cabduraxmaan cabdiraxmaan baa orday bihima yuxrizuhumaa minhum ay bihimaa biumaya bni khalaf wabnihi caliy buu la cararhaya inuu la carur markuu hore wuxuu ola baxay bedar markii aggan aggaasu la aaday meel duuru la aaday markay xabadii fududaatay cumar buu ka qarinhaya cumar buu ka yaaba inuu waranka geliyo baa le wayna soo marray eebuu la taagan yahay nin walba maxbuusoo lasoo mariyo shug buu ka siiyaa oo lasoo qabtay marka umaya ku yidhi cumar yuusan arkina iga leexi cabaasna uu ku yidhi yaan lay marini marka intuu cumar kala cararahay ansaar baa ka baxday washtada waa ordayoo waa dhaganabaya cabduraxmaan bihima bilasirayn yuxrizuhumaa asagoo ka ilaalinoo ka xifdinaya minhuma min alansaar fa adrakuuhum waa soo gaadheen fashaqalahum wuxuu ku mashquuliyey bibnihi wiilkiisa caliha buu usii daayay canhu can umaya ee can umayata markay daba dhigteen oo ay ka hari waayeen oo ay ku soo dhow yihiin oo inay seebtaa ku wada bawnuu ku maqnaayeen buu odayga alla baxsada wiilkiibay soo dileen odayna kale bay yimaadeen fashaalahum waa ku mashquuliyey bibnihi wiilkiisi can umayata fafaraguu minhu wiilkiibay kasoo farxasheenba sababta intay maryan duurcayn ba kasoo ordeen odaygaa baxsanaya bilaal baa daba taaga daba odaaya laa najawtu in naja adaa ra'su lkufr uma laxiquuhumaa cabdiraxmaan iyo soo gaadheen faqaala lahu cabdiraxmaan wuxuu war fadhiisabu dhulka seexa dhabaco odaygii wuxuu rabaa inuu ku seexdo waraygu dilin uu yidhahdo si kale uma badbaadin karo wuxuu yihi waa ummayo dhulka seexo aan kugu hagawgti inuu ku hagoogtu rabaa oo ka dulkufo oo yidhahdo xaggeen maalaa ay dilaysaa marka hoostay ka raacin doonaan ansaar hari mayse hoostay seebta ka raaciye ilaa lugtii ay cabdiraxmaan seebta ku dhacday oo isagu dhaawacmayba maansaar baa sidaa ku hadha faqaala lahu cabdiraxmaan ba wuxuu ku yidhi umaya ubruk fadhiiso fabaraka waa fadhiistay fa alqa cabdiraxmaan baa tuuray nafsahu calayhi calaa umaya uu ku dul hagaogtay waa isku tuuray fadarabuuhu bisayf seef bay ku garaaceen muslimiintu ansaareed odayga umaye ahaa min taxti taxti cabdiraxmaan hoostay ka raaciyeen nin weyn baa nin qarin karaa mxuu ahaaye weliba umayuhu nin feedho weyn baaho weyn oo la qaadi waayo xataa markii eh, la doonayo in qaliidka lagu guro oo godka goobka lagu ururiyo baktigooda lagu ururiyo wuna dildilaaco markiiba dadka kaloo weli is haystoo nool aan kala daadinay iyo asagu dildilaaco wada kala daatay hilibkiisu mindhaas yabti baa lagu dilay iyo ka shar laga yaaba xataa qataluuhu ilaa ay dilaan wa asaaba wuxuu gaadhay bacdu suyuufi seefihii barkood baa rijla cabdiraxmaan cawf gaadhayba seefii ku dhacahayay umaya ku dhacay qayb ka ah, ayaa waxay ku dalfatay oo sargafa lugta cabdiraxmaan cabdiraxmaan baa calacali doona <clears throat> qaala lahu umayatu qabla dalik qaabku usoo qabtay sheekhu dib ogu noqday inuu noo fiicnay wuxuu yidhi qaala lahu umayatu qabla dalik umaya ibnu khalaf baa cabdiraxmaan ku yidhi intaan la dirin ka hor man irajulu lmucallamu fii sadri biriishati nacaamatin biriishati nacaamata cafwan wuxuu idhi man rajul ninkiyuu ahaa buu maanta dagaalkii raggii dagaalamhayay qaybo ka mida ah wax kaa weydiin cabdiraxmaan oo sheegay intii soo socdeen man irajul almucallam ninkii calaamadda lahaa muxuu abuu fii sadrihi laabta ninka calaamadda ku watay iyo astaanta birishatin cam goraya baalkeed ninka goraya baalkeed halkaa ku watay ee meeshan sudhayn musiibada ahayna baabaaye casiiba xamraana qabayuu ah waa xamsu tilmaamahaya ninkaasa ibir naga dhigay buuna baabaashi fa qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan daaka xamsatun cabdilmualib ninka xamso wey ninka aad sheegaysa goryada baalkeeda watay ee weerka casna qabay xamsuu ahaa fa qaala wuxuu hi daka aladii facala bina alafaaciil ninka aad xamsaba ahaa alladii midkii weybu facala nagu sameyn bina annaga alafaciil ninkii maanta na baaba'shay waxba aan ka dhaqaajin weynay ee nagu faagtay ninkaasu ahaa ninkaasaa nagu faagtay wa kaana maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxaa uu watay adraacun diricbireed cambuun u soo urursaday ilan dagaalka marka la jaba la cararay iyuu diricbireed iyo halmad iyo koofiyad iyo waxbuu soo urursaday meeshuu ku daatay qad istalabha uu soo furtay oo raggi uu laayaaman lillahi uu ka soo furtay falamaa ra'aahu umayatu umaya markuu arkay qaala wuxuu ku yidhi ana khayrun laka min hadi aladraac anaa kuu dhaaman buu yidhi cambuurbireedyahan aad waatay iyo koofiyadaha waxba kuu dari fa alqaaha diracbiraadihiis iska tuuray wa ahaduhu umayu qaatay la tegay falamaa qatalahu lansaar ansaar markay dishay kaana yaquulu wuxuu odhan jiray cabdiraxmaan yarxamu allahu bilaala bilaal allah u naxariistay buu allah u naxariisto maxaa yeelay fajacanii wuxuu i dhaafiyey biadraaci wa biasiiri labadiba waa i dhaafiyey buu ninka aan soo qabsanay waa iga dilay <laughs> dirac biraadihiina waa iga daadiyey <laughs> marka allah bilaal u naxariistay buu waa calaala yarxam allahu bilaalan fajacanii wuxuu igaga argaxiye weeye biadraaci diracbiraedyadaydii waa biasiiri xadiidka asligiisa bukhaari baa soo saaray muslimna kusoo saaray waana xadiid sugan wey idan qaabkaasay u dagaalameen muslimiintu wanqaaca yowmaidin maalinkaa waxaa go'ay oo duulay sayfu cukaashata bni mixsan saxaabigaa seeftiisii baa jabtay fa acaahu nabiyu nabiga wuxuu siiyey jidlan dogob qori weyn buu siiyo geed weyn oo tir ayuu u soo qabtay jidlu asalkiisu geedka weyn ku tisaalay laakiin waa un bur weyn oo ku dagaalamo ood buu usoo fujiyey markaasuu nabigu hurtimo oo gor u dhiibay ku dagaalam fa actaahu nabiy nabiga wuxuu siiyey jidlan dogob buu siiyey ama qori buu siiyey oo min xatabin xaaba ah fa qaala wuxuu ihi duunaka haada kan dhabdhe kan ku dagaalam qorigan qabso ama burkan qabso ushan tirtan ragga ku garaac ila ninka ku dagaalama mxuu ahaay budh waxaa weye waa mujaahid waa mujaahid alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa majmuuc alfataawa mujalladka labaataniyo sideedaad safxada saddex boqol toban iyo shan ilaa saddex boqol toban iyo toddoba wuxuu ku yidhahdaa waman aw rumxin aw xajrin aw casa fahuwa mujaahidun fii sabiili illah muslimka kula dagaalama gaalada seef ama waran ama leeg ama dhagax ama qori ama ultuura waa mujaahidun fii sabiil idinkoo taangi afuufhayo oo garaacahaya muashirka afuufhayo baroon lisahaya iyo iskaafudhitiribatabar ma hayn aakaad lisaysaan ay maari ka duulayso waxay leeyiin ninkii budh la soo qamaamo ama tuuri la soo qamaamo ama mxuu ahaaye dhagax tuura waa mujaahid aima shaaficiya ayagu waxay yidhahdeen alkhaiib shirbiin alashcari en wahaabiga ahayn salafig ahayn ashcariga yaa shuraaxiisa qayba ka mid ah wuxuu ku yidhaahdaa marka muslimiinta lasoo weeraro farduhu waddaday ku ordahay haddaad dhiiqa ku shubto iyo ku daadayso oy ku bariiqdaan mujaahid baa tahay fardaha cadowga laamiga hadaad ugu daadayso muxuu dhiriq iyo dhoobo ugu daadayso oo simbirirxasho ay ka dhacdo oo faras ku faniino oo ninka ordahayay ay lugta bilaabo mujaahid baa culmmadii halkaasay taagan yihiin far ninkii dhaqaaja waa mujaahid buu taagan mar haddii gaal ishayo idinku waxaad leedihiin ilaa aan mxuu ahaay aan samaysano biftu eh, eh, aan keensanno cirka tagno oon gaaladaan la ekaano waxba dhaqaajin mayno waaba ninaan u jeedin weeye mxuu ahaay eh, inuu dagaalamo aan doonaynin ninkii uu soomaaliya intii la furtay oo qamiiska lagala baxay oo shaarka lagala baxay oo suraalka lagala baxay oo kabihii laga siibtay guriga la daldashay oo ayaa waxaa la yidhi waa sidee hadduu taaban lahaa buuri waxa ku dhaca ma bir baa mise gacan baa laisweydiin lahaa buuri haddii nin shaarka oo sarwaalka lagala baxay oo qabiiska lagala baxay oo gurigu wixii saaraa la furtay oo yidhi hadduu kastuuntayda soo laaci lahaa waxa ku dhaca buuri ma bir mise gacan baa laisweydiin lahaa buuri hadda hawshaas unbaad waddaan soo maaha waxa hadhay oo kale anu garan maaye nasal allah asalaama falama ahadahu cukaashatu wahaza isla meeshaa sheekhuislaam ibnu taymiya wuxuu ku leeyahay wakadalika man qaatala almuslimiina min alkufaar biayi nawcin min anwaaci alqitaali fahwa xarbiyun isla sarxada laftirkeed wuxuu ku leeyahay sidoo kale gaalada qaybahooda kala duwan ruuxii muslimiinta la dagaalama biayi nooc min anwaaci lqitaal af iyo adin iyo taageero iyo taakulo iyo mashxarab iyo elilaas iyo talabixin iyo jaajuusid iyo mxua sabood ayi nooc min anwaaci alqitaal gaalada ruuxinoocyadooda eh, kala duwan muslimiinta axadka la dagaalama dagaalku noocuu dooniba ha noqdee waa xarbi kaafir xarbi warkiisna waa taqaanaa dee maxaa lagu yaqaanaa kaafir xarbi a meel kastaa lagaga farxaan fi lxilli waalxaram la dayn maayo waa la dhici xoolihiisaa yaa la boodi waa la qalinsubatayn waa laga xadi intii la dafaa layska boodi nooc kastaa lagaga qadan karaa bangiyadooda la shuban karaa la jabsan karaa niman hawlaha ku fiican intaad kadhaysataad kala tuuri si kastoo loo dhigo way bannaantahay mar hadduu kaafirku xarbi noqdo liannahu waa mubaaxu dami mahduuru dami wlmaali wاnafsi way biijmaci salafi saalix ama haulaai munhazimiin almumaixiin ay neeftu ka socotayso ku wareerina warkooda falama ahadahu cukaasha cukaasha markuu qaaday geedkii ama ushii iyo burkii loo dhiiba wahazaw u cudiyey oo saa u gelgeliyay waxa wanaad saa tiraadeen caada wuxuu noqday aysaara fii yadihi sayfan awiilan shadiida abyada seef buu markuu saa u cudiyey seef buu noqday waa baal seef oo dheer oo culus oo weliba cad oo aad loo afeeyey seefta wuuuukaasho ku dagaalamayay ilaa aakhiri xayaatihi wuxuuna shiiday yowmlyamaama yuu shahiiday ninka loogu bishaare weeye layidhi anta min ahli ljanna miman yadkhulu ljannata biqayri xisaabin walaa cadaab sabaqa beecukaasham amaabaa ku baxday waagii dambe hadde xadiid iskaba ah biyadii wuxuu noqday sayfan dawiilan dheer shadiidan xoog adag abyada cad falam yazal muusan zuulin sayfkii cindahu cinda cukaasha an yuqaatilu bi adinuu ku dagaalamaya xataa qutila ilaa la dilay cukaasha fi riddati ayaam abibakr weliba tuleyxat alasadi baa dilay ninkii ridoobay asagoo muslimka intuu ridoobay oo murtad noqday muslimiinta baabi'iyey ee dhib badan geystay waagi dambana soo islaamay waxasuna islaamu xad ilaa waagi dambe asaguna u noqday mujaahid bana ka dhacday ninkaasaa dilay aarkan marka tilmaamaya qadiyada ayada ibn hishaam baa soo saara can ibn isxaaq fi siirati biduuni sanad sidoo kale bayhaqi baa wariya fi dalaa'il ku wariya asaguna eh, can ilwaaqidi wa athar mashhuura cinda ahli siyar wa tawaarikh asaniid la aqbali kara min xayu ahli siyarna waa leeyahay wa laqiya zubayru zubayr baa asagoo la kulmay karaamaadka maalmaha dhacay weeye cubayda بن saciid ibn alcaas buu la kulmay zubayr nin adag buu ahaa shadiida fii amri illaah dagaalamana <coughs> asaga ubadkiisuba nin ba-an bay ahaayeen xagga dagaalka walaqiya subayru cubayd bnu saciid bn caas buu la kulmay wa huwa mudajajun asagoo lagu qariyey fi silaax mudajajku waa ruuxa shaaki silaaxe asagoo dhanba dariiskii dagaalka iyo qalabkiisii iyo wuxuu dhan buu qabaa meel ka muuqata ma jira halmadka koonfidbereedkii kuwa mid qoorta la gashado cambuurbereed kuwa lwaha la gashado kuwa inta la gashado oo wax dhan iskaga difaaco indhaha basaa ka soo jeeda meel eeba whuwa mudajajun ay waxaa weyaan muqaan fisilaax laa yuraa aan la arkaynin minhu ila alxudaq ama ila alxadaqu indhaha basum bu'dun baa ah muuqata ilyarooyinkun baa laga ark de nin noocaaso lacnada kasoo horayso kasoo horaysa waran xaggeed u maraysa marka kaaso kale waa xerbad eebaa lagu tuuraa mar hadda ninka la gaarin in la toogto meelahan iyo indhaha iyo baa la sameeya waxaa kaloo jiri jirta baal bir weyn oo girgira leh oo ragga u talafaha jiris markaad wax kale kari weydo bir weynoo girgirala oo madax weynoo bur ahaana ah, waana bur bir ah girgirabu way leeyahay xakabyo ah marka ruuxa lagu dhufanayaa madaxa lagaga dhufan garabkaad ku dhufan lafaha riiq mahay isagoo halmadkiisi qaba oo camburbireedka qabaad yadaysa culayska iyo fiqilka ay leedahay ninka aan xooga badnayn lafiisu waa reeb mahaya marka qaabo baa loo soo dagaalama faxamala calayhi zubayr zubayr baa weerar ku qaaday bixarbati eebadiisi warankii yaraabu ku tuuray faacanahu fii cayn ishuu kala helay bartaa ku dhuftay fa maata waa dhintay wuxuu saaray rijlahu lugtiisii adinkiisii cala alxarbati inuu kala baxu damcay ishubuu ku dhufta halkaasay tagtay birti laftiisii madaxii laftiisi baa qabatay in laga siiba adkaata birti sida uga markuu eebadii qabtay oo lugta iskaga reebay yaa allah waa hawl adag wey hawshaas meesha naxariisma taalo faacanahu fiican famaata fawadaca rijlahu cala alxirbati uma tamataa waa isbaaxiye waa isjida wey ile markaad shay qabato waa inaad jidee ood kor oola kacdo fa kaana aljahdu dhib baa dhacay buu hi an nazaca inuu seega fakaana aljahd ay balaqahu ljahdu mashaqo iyo si tacaboo rafaadu ku siiba weeye eebadii kaga siibay madaxiiyo ishii ee cubaydata ibnu saciid bn alcaas waqad intanaa iyadoo uu laabmay arafaha ninku waa nin madax adag bu ahaa eebada afkeedi baa laabmay eebada ku dhacday uu kasoo siiba way maroortay way laabantay xoogga ugu dhuftay iyo madaxii iyo birtii iyo wixo dhan baa isqabtay qaala curwat wuxuu ihi fasa'alahu waxaa weydiistay eebadaas eeba barakaysan weeye ninkaas oo fooda la gelin waaye eebada sidaa u gashay waa eeba barakaysane iyaha rasuululahi baa weydiistay waa icaara nabiga icaari intaan nool wuu siiyey faacaahu iyaah wuu siiyey marka ku dagaalami jiray falamaa qubida rasuulullah rasuulka ilahi markuu geeriyooday akhadahaa zubayr baa soo ceshtay oo la soo noqday eebadii lanna waxay caariye ahayd caariye ahayd tabalcaaro siisma ma ahayn hadday tahay muuse ku noqdeen nabiguna looma ogolaadeenba muslimiintan u ogolaadeen uma talabaha abubakar abubakar baa yidhi aniguna isi intaan noolay bal aan ku dagaalamay haddii nabigaba aad u ogolaatay inuu ku dagaalamay caariyatan faacطaahu iyaaha waa siiyey falamaa qubida abubakar sa'lahu iyaaha cumar cumar baa baashila wada barakaysta ha iga reebin tolka iga saarin cuuri ninkii soomaaliyeed isagu welimada doonahaya qulwallana qur-aanka ka saarin buui anna hay qadinin buui maraan wax ka akhrinhayaa nimaan marri aqoonin yaasiimi garanaynin baa laakiin qulwallaan aqaanaa buui warar iska tag baa le ni waxaad yeelaysaa qulwalli qur-aanku ku jira qur-aankaanahay qadinaba baasha hay dhaafinaba marka cumar wuxuu yidhi eebaha la wada barakaysta ee raggu iskugu wada tagay ha i diidi ahlu khayrku faactaahu iyaaha falamaa qubida cumaru cumar markuu geeriyoodo dee uu shahiiday akhadahaa zubayr baa dib u soo ceshaday uma talabahaa cumaan cumaan baa haddana codsaday faactaahu iyaaha eeba barakaysan adagu wey falama qubida cumaanu waqacat cinda aali caliyin ree cali bay ku dambaysewaagi dambe asna waa cali baa la siiyey yani asna cayraysan jiray faalabaha cabdullahi bn zubayr cabdullaahi baa marka cali markuu shahiiday ee la dilay kadib cabdullahi zubayr bay ku wareegtay wa kaanat cindahu xataa qutila cabdullahi baa haysan jiray ilaa la dilay oo reer bani umaya ay ku dileen maka ku dileen arintaa marka iyaduna waa arin sugan weeye marka fi saxiix ee ku timaada fi saxiix bukhaari waad garanaysa hawsha iyada marka eebadu maxaa loo kala qaadanaya waa min baab alisticaara caariyo weeye haddii ay hibo tahay ma soo noqoteen nimanna waxay leeyiin waa hiba mu'aqata bixayaatika waa hiba bishar shayga hibada ee shardiga ku xidhanna shardiga markii la gaadho waxa waad soo celinaysaa haddaad iga markaad dhimato waa celis nabi allow marka hiba bishardi inay tahay waxaa ka wanaagsan waa maxay caariya waana siduu maal xaafid ibn xajar iyo mareen iyo cafwan ujeed alxaafid ibn hurdayn alcayni fi cumdat alqaari asagoo sidaasuu maraa waqaala rifaacatu marka howlaha noocaasa muslimiintu aad bay u jeclaayeen warmaha iyo seefaha iyo eebooyinka gaalada lagaga shaqeeyey aad bay u jeclaan jireen aad bay u jeclaan jireen kii eh, odhan jiray ninkii ahaa axmed ibn isxaaq asuramari sheikh lbukhaari eh, nin dilaa oo halgamaa u qatala alfa rajulin mubaarasatan kun nin buu mubaarasa ku dilay nin muxadida oo faqiiha waa mashuyukh lbukhaari fi saxiixi axmed ibn isxaaq asuramari baa layihahdaa alimaam dahabi markuu u tarjamaystay kitaabkiisa siyarka iyo taarikh wuxuu uhi wa ahbaaru hada alghaazi tasuru qalba almuslim ninkan buu ninka dabagala ahbaartiisa iyo dagaalihiisi dhegaysto ariya qalbigaa waasac noqonoo naxariis baa soo geli buiyo naruraa gelaysa laakiin waa maxay qole waxaaba joogaba mujaahid marka la sheega isku naxaayaba oo aan maqli karin meel waxaan tegay waa dhoweyd yaman la yidhaahdo hebel ibn fulan waa mubtadic khabiia limaada liannahu jihaadi hebel waa mubtadic khariban oo faasiq ah maxaa jira waa jihaada bay ku leeyihin jihaadkaabaa laisku jarxinhayaaba halkaas hadda aynu gaadhay ninkaasi akhbaartiisa haddaad dhagaysato hadda waad la yaabas waagu hore seefaha muusan budhbu ku dagaalami jira budh weyn oo tir tir dhanbuu agga agga tuga ku dagaalami jira tirkaa intuu qabsado labaatan nin seexinaya oo labaatan seexinaya markasaas ku dagaala waagu da waagidna markuu waayeelay duulaan baxana wuu raaci jiray sariya duusho weligii kama hadhin waa muxadi caalim ah majaalis buu caqidaa yumli axaadiid faida اqtaraba اlxarbu qaama burgsina waa qaataa hada mxuu ahaay huwa اlfiq hada eh, huwa اlxadiid marka waagidna markuu waayeelay burkii baa qaadi waaya markaad dayar tahay bal waad laki kartaa dhulkiibu marka wuuu dhimay markuu dhimay wuxuu ka soo reebay lix iyo toban rodol waagi hore sagaal iyo toban rodol buu ahaa sagaal iyo toban rodol buu ahaa waagi dambe lix iyo toban rodol buu ka dhigay lix iyo toban rodol waa laba iyo toban kiilo budh laba iyo toban kiilo ah iyo nin boqol kiilo isbaaxay oo kugu dhacay saddex boqol oo kiila kugu dhacaysa madaxa wuu faniinahaya lagu arki maayo wuu faniinahayaa wamin cajaa'ibi waxaa ka mid ahaa nin muslimay saaxiibba ahaayeen baa waa wuxuu waxaan aadahayaa reer niman ruumiyiin oo turkiya markaa korkeeda deganaa oo dowla basintiya baaqigeeda ahaa oo muslimiintu marka ishayeen ayuu yii waxaan aadi ganacsi baan u aadi maxaabiis muslimiinna waan ka soo daynay iraac waa uu raacay markii maxaabiistii laga gorgortamay oo ninkii muslimkaa taajirka uu waxna soo iibsaday waxna soo madax ayaa ninkii boqorka gaalkaa meesha haystay baa yidhi xoog intaama bixin dhoolatus baan ku tusahayaa oo ciidankaan ku dagaalay muslimiintaan iskaga dhicay rag kamidaan ku tusahayaa waxaan ku tusahayaa rajul yucaadilu alfa faarisin nin waxaan ku tusahayaa inuu u dhigma ku ninoo carbeed muslimiinta u jeedaa u dhigma baan ku tusahaya ninkan taajirkee muslimkaa ah, afkanuu yaqaanaa turkiyiinta uu yaqaanaa laakiin axmed isxaaq isaramaari afkan ma yaqaan farisiga iyo wuxuu yaqaanaa carabiga iyo howlahaasuu garan laakiin afkan garow asuu ma yaqaan nimankii fardooleyda ahaa ee kumaandooskii gaalada ahaabaa lasoo bandhigay waxaa la waabsanhayaa oo loo dhoolaso lagu samaynaya ninkii muslimkaa iyo taajirkahaa ah si warka u geeyo niman balaayo aan soo arkay u yidhaahdo axmed wuxuu yidhi nimankan fedhaha weyna socda maxay ahayd oo ninka meelaha wareejinhay wuxuu yidhi waa nin uu leeyahay waa faaris u dhigma alfa faaris nimankan kontonkii meesha wareegahay halkii niman kunninba u dhigmaa waa niman balaayo oo duulo sidii dad bahalka waxu cuna saasuu sheegahayaa kulligoodba haddaan layn karaa kontonkoodaba saf baan ka mari karaa axmed baa odhanaya axmed saad suramari sheekh lbukhaari boqorkii baa dareemay muxuu yidhi buui ii sheeg wuxuu yidhi wuxuu yidhi buui ninkan sheekha wuxuu leeyahy wadaadka socda miskiinka wuxuu leeyahay nimankan aad bumbuuninayso casar baan ka laaci karaa marka saasuu leeyaha halnima baxmo iska daa kontonkooda halnima u baxaysaa kontonkooda soo daaga axmed wuxuu yidhi anugu waan tegaya nimankan waan hayaay adugu yaan lagu qabanina carar buuri hantidaada la baxso nimankan nin ka bixi maayo waxaad yeelaysaa adugu hantidaadi iyo maxaabiistaada iyo xoolahaada ama nimanka hadda heshiis la galo axdi ka qoro intaanaan rag laynin inaysan ii kaa qabsan karin nin baas baad noo keentay aysan dhahayn ama carar labadaa mid yeelbuur war nimankan u taaban mahayaan oo labaatan goorba muslimiin ishayaan oo ilaynhayaan baanu calaaqaad duwali aan wadaa oo kala eh, sarrifa waxaan kala rogaaye adigu haddaad lafaada u baxsan karto axmedow baxsuuri maanaad ii jeedaa kontanka waxa ku dhacay buur ninkii faariska buu baxay burkiisa buu wataa loo soco burku muusan dhigin burkii weynaa ee sagaal iyo toban kiilo wataa ninkii fariskaabuu u baxay markii lastaabsaday sababtii laisku celceliyay buu orday inuu la carur raba la fogaado markuu la fogaado meel bannaana la tegayba madaxa ku dhuftay konton farisoo khaasa laga soo dabaday soo qabtay ninka carabka waalaa soo qabtay burweynay soo qabtay wuu orday wuu orday meel jiiro luuq buu galay mid walba waa tuuraa konton iyo afartan iyo sagaal buu dilay kii kontan kontanaad buu qabtaa isagoo nool tuu bur ku dhuftoo yar siriiriya asagoo sirsan budhabsiiy maxay waxaad yeelaysaa or adugu warka gee kontanka faras boo isku xidhankaasu la caaray iyo burkiisi kontanka farasta waa qaatay baxsay muslimiintu u soo galay ya dhagagoynta inaan sheega ma rabo mutla ku jirte marka eh, almuhim konton farasna uu la mid burkiisana uu soo qaatay ciidan dambaa la soo diray waxaa leedahay kontonka yaalla waa ninno afartan iyo sagaalka yaalla iyo ka hor uu dilay mubaariska ah konton nin buu saa ku dilay ninkii boqorka uu yahay wuxuu ruux waraa shaydaan baad ii keentay buu bini aadam baa imaadan keenin buu shaydaan baad ii keentay shaydaan kuma keenay ninkan axmed bin isxaaqa suuramaali baa layaa muslimiintu waa yaqaanaan waa nin caalima zaahida farisa kumaandos bela ka dhacday oo looma dhowaado eeda iswaaday ninkan muslimiintu waa yaqaanaa waa laga samray fooda lama geliyo waxaan ku keenay uga dan lahaa waagi dambe markuu waa yaa wuxuu markuu dhintayba wuxuu yidhi ninkaas ma shahidi meel kastuu shahaado ka raadiyay iyo geeri waa waayey looma qorin iskiibu u geeriyooday oo sidii khaalid buu gurigiisa ku dhintay markaasuu haddaanan ka baqayni bidca inay noqoto waxaanu amri lahaa waa faqiih bidcada ee sunnada kale yaqaano wey haddaanan ka baqayn inay bidca noqoto seeftan iyo burhkanba in lala xabaalaan codsan lahaa buu oo kafarka lala geliya seeftan waxaan ku dilay buu i alfa rajuli mubaarasatan burhkana intaan ku dilay lama xisaabi kara buu asagu udubka intaan ku dilay laa yuxaasab amaa seebta waxaan hubaabu inaan kun nin ku dilay mubaarasatan ma aha waxaan raggaan dagaalamayn la dhex qaaday kama hadlaya buu nimaan isku soo baxanay oo isku kayo qooriyey oon dhulka dhigay intaan hubo waa ku nool dhulka asagu soo maaha kumaankum umbaa warbuxun baan siixin jiray marka haddaanan ka baqayn inay bidca noqoto ila xabaal odhan lahaa buu marka dahabi siyarka ninkaa tarjamadiisa waanad akhridaan raggiina wahaabiyada wada sakaraadka ee xiliamaanayska dahab wuxuu ku gabagabeeyey wa akhbaaru hada alghaazi tasuru qalba almuslimi waxaa jirnay axmed ibn cali alqasaab qasaab maxaa loogu bixiyey waa ninka iskale saaxib annukat cala alqur'aan afar mujallad matbuucaad daar alxadiid buu hadda yaalla kitaabkiisa muxadi faqiiha weeye axmed ibn cali alkarji alqasaab baa ma huwa alqasaab qasaabku waa kawaanlaha له نينك حولها كوامة ذهب يقول وإنما سمي قصابا لكثرة ما أهراق من دماء المشركين كوان له حلو بحي قالوا كوام جري كوان له أها dhiigu daadiyey ee jidka ilaahay ku daadiyey wuxuu gaala baabiyey maca cilmihi wa fiqihi wa annahu xadiid muxadid weliba xaafida kaana yumli alaxaadiid وكان يرد على المرجئة والجهمية والخوارج كتاب كيسادات الله يابسا ومع ذلك annagu waxaa weeye keeni faraja jilcisan ee weligii inuu digaag gowraca mooye aan gaalba ka dhiijinin ba ahlu khayr wanaagsan oo qiimo badan oo ninka la dooranhaya ninka gaala kala gaabshay dhiig naftiisana alla ka iibsaday waa nin ceebaysan oo dhaleecaysan oo mutahawira oo waalan oo nabaddiida oo dhiigga ku hayilahaya oo ummadda takfiirinhaya oo meelukii aan la garanaynin howlahaasi marka waa in lagu baraaray muhiim jiddan wadaadihii shalay aanu ka karnay war ummadda soomaaliyeed waa lagu soo duulay danteedii iyo diinteedii iyo dalkeedii waxaan la rabaa aakhir in la gumaysto la baabi'iyo oo loo kala dhiiba ladan dowladae loo kala dhiibo soomaali dambo jirtaan la waayo ee iswaalahaya ee la dhaqaajin waayay hadda waxay ku leeyihiin jihaadku maantuu xaq yahay maxaa jira waxaa la rabaa in soomaaliya lagu celiyo hee maxmiyadii ingiriiska iyo talyaaniga baa la rabaa in lagu celiyo haa labaatan iyo labada bisha aan ku jirnay hadda february dhexdeeda baa naloo tashanhayaa mashruuc buu soo qadima talyaanigu ingiriis mid buu soo qadimay afrikaanku mid bay wadaan keegan aan qaybsanna hadduu jihaadku xaq noqday wadaad baa noogu khudbeeyay maalin dhow horaan lagu kari waaye muxuu hawshaani war ka qayb qaado oo runta ummadda u sheega hawshaasi waa waa rooyo waa fiican yahay markuu xaaladda arkay oo cadaaday hadduuba fiicnaaday saa wax u kuwa kalu dhammaaya shayaadiinta ah buu ka fiican yahay wuxuu yidhi horaan niman baa lahaa baa jira jihaadku hadduu xaq yahay buu ummadda muslimiinta soomaaliyeed ee meel kastaba joogtana waxaan ka codsanayaa hawshan in la gaadhsiiyo una diyaargaroodo saqiir iyo kabiirba isdifaacdo marnaba aanan ku noqonin fiftiga eh, ilaa sixteenkii maxamid ama arbaceenka ilaa eh, kontonkii wixii aan ku jirnay hawshaa suuragal maa wax dhacahaya maa waa in ninka waa dhaamaa shiba shibay dhaantaaye nimanka weli kusii dhaganabay wadada lagu baaba'ay ayuu dhaamaa laakiin hadduu hadi jihaadku xaqun horaanna xaq buu ahaa hadduu horaan baail ahaan haddana waa baail warku dhabtaa sidaas wey hadduu horaan xaq ahaa haddana waa xaq hadduu marka hore baail ahaan haddana waa baail waa gebagabadu laasimka sidaasay noqon laakiin waa maxaa u dhexeeya ingiriis baa ii soo tashado maxmiyaa lagu celin iyo muslimiinta la baabi'inaya bi'amka loo qaylinayay ee afrikaan ku soo duulay ee la bannaystay ee la go'doomiyey ee dal iyo dibad iyo barri iyo baxya laga xidhay ee kii bannaan istaaga gantaalka lagu dhufanhayo oo naftooda habeen meel aysan u istaagi karin jihaadku hadduu xilligaa waajiba goormu waajibahaya yacani waa wareer weeye kolba siyaasaddii markay meel u dhaqaaqda xagga loo dhaqaaqaayo leanna waxay og yihiin ummadda soomaaliya hadday hawshaa dhacdo in badanoo kamid inay mujaahidiin taageerhayaan iyagoo waaweyn oo qadhaayoon ay soo harhayaan ummadday marka rabaan ina dhex yaacaan hadda ummadday rabaan ku dhex fakadaan taagnaada booskilidu ku ogaa taagnaada ummaddu iyo shacabku mujaahidiintii taageeri doonaan badankood inna gaaladay raaci doontaa waa la kala bixi inama ingiriis iyo talyaani bay raaci iyo mihiigay raaci doontaa si toosoo caq oon gabasho lahayn shacabka badankiina mujaahidiin taageeri doonaan idinku halkan taagnaada sida collob saliidii laga miriyo subagii waxaa rabna idinkoo qadhaw inaad meesha soo hadhaan oo laydin ogaado hadda waxaa rabna inay fish ku dhex siiyaan muslimiinta dhex galaan shacabka dhex yaacaan bay rabaan wax kaloo doonhayaan lama arko waxaan leeyahay la soo qabto bannaanka hala dhigo halkan jooga intaa un bay doonaya waxaad u ordahayaan waxaan u malayn <laughs> inaynu dad ku dhex fakadaan bay rabaan siba sibay dhaantaaye وقال رفاعة بن رافع رميت بسهم يوم بدر rifaacat ibnu raafic wuxuu rumaytu bisahmi leeb baa laygu dhuftay yowma badrin maalinkii badar fa fuqiad cayni ishaydii baa la riday fa basaqa fiiha rasuulullah rasuulka baa igu tufay wa dacaa lii waa ii duceeyey famaa aadaanii minha shay ilaa yowmina haadaa ima xanuunin buul ishi baa dhacday ishi baa bururtay oo dhacday anoo gacanta kuwaan uu kanay tandhulka ka soo qaaday baa nabiga u keenay nabigu meeshuu saaray markaasuu ku tufay ilaahu halkeeda ka celiyo barakeeyo waagii dambe isha tii dhacday nabigu gacanta ku qabtay ilaahay barakeeyey ayuu irbad ku gashan jiray tan waxba fiican kama arka tan habeenka xataa waxbuu ku arki jiray wadaaddaa soo guuriya bacda ahlicilmi ahlosiyar qalbihii baa la aldaray xadiidka abaraani baa soo saaray fi mucjam kabir majaladka afraad ama raqamka sanad dacfi ku jira laakiin waa qisa mashhuura cinda ahli siyar watawaariikh walama inqadat ilxarb dagaalkii markuu dhammaaday aqbala rasuulullah rasuulka ilaahay baa soo qaabilay saddex beri bay hawshaa ahayd nabigu wuxuu yidhi halla kulligood halla uruuriyo alla uruuriyo shimeel baa la iskugu godad waaweyn baa lagu guray laiskugu geeyay waxaan umayatun khalaf ka ahayn intii la qaaday baa goda lagu guray goofaf baa lagu guray isagu markii ha la qaado ayuu kala daatay laftiisi ludiisi baa kala baxay kadib muslimiin waxay sameeyeen carray ku gure carra soo qaadeen bay halkiisa ku xabaaleen soo meesha fadhaya tuureen oo xabaaltiirri ka dhigeen dhagax iyo qalaf iyo geeda iyo waxay iskugu saareen halkii bay ku qariyeen markaasuu nabigu soo dul istaagay asagoo hashiisa saaran bacd alaata ayaam maalinku ka baxaya galabku carraanaya buu la hadlay oo soo dul istaagay riwaayada xooga badan ee saxiixa ay ku timid saxaaxa iyo sunan ku timid sidaas wey laakiin riwaaya waxay cadaynaysaa nabigu maalinkay go-eenna la hadlay oo meydkoodi uu soo dul maalinka dambe lagu guray qaliibka lagu guray doodadkana wuu la hadlay marka hadalkaa laba goor ah bay odhanayaan culamada qaarkood walama inqadat ilxarbu dagaalkii markuu dhammaaday aqda rasuululahi xataa waqafa ilaa uu dul joogsaday cala alqatla dadkii laaya gaalada ahaa wuxuu yidhi bi'sa cashiiratu nabiyi kuntum linabiyikum sokeeyanadi niminka ugu liitay baad ahayd buu la hadlahayaa nabi waxaa la rabay tolkii iyo ilma adeertii iyo qaraabadii inay raacaan oy garab istaagaan haddii tolkaaba ay kugu kacaan mogta way dhib badan tahay waa wixiina cabdilla xasan baaba'ashay wey in cabdilla xasan asayid almujaahid alkabiir maxamed cabdilla xasan hadday tolkii iyo soomaali taageeri lahayd dhibkama ma jireenba haddii boqor cismaan iyo nimankii mxuu ahaaye ii sheeg iyaguna reer hargeyse ee iisheeg awgaas iyo duqaydii hadday taageri lahaayeenoo soomaaliya u guntan lahay taageeraha jihaadka murankeennu maanta maba jireen dawla islaamiya xoog badan oo weliba africa o dhan ba qabsatay noqon lahayd east africa iska daa ilaa central african ka tali lahay ilaa central african ka tali lahay waa xaalunteeda socotay leanna waxna la awooda ma jirin sayidku wuxuu muqaawamaynaya oo u barbardhigahayay xabashi oo xagga jijay ka soo duulaysa iyo talyaani oo koonfur ka soo duulaya xeebahana ka imanaya ingiriis oo awoodda u ballaadhnayd ah ee marka adduunka ka talinaysa intaasuu koo degan yahay oo marna ka guulaysanaya marna ay ka guulaysanaya walxarbu sijaal inta u badanu guusha asagay raacaysa laakiin markii ay soomaaliya ku kacday ee culumadiisi la laayay ee haliyiga laga laayay ee geeli la dhacay ile dhaqaalo kale ma heshin xooluu dhaqan hayo mujaahidiinta iyo dhaawaca geli baa laga qaaday oo lodii baa la qaaday oo caruurtii baa la dhacay oo qolihii u dambeeyey <clears throat> dharra ayaa saddex wiil lagaga gowracay markay soomaalidii kale issoo baabi'iyeen iyo qoys labada wiil dhexdooda daga wuxuu kuui bal ciidan iyo tala u raadsan iyo inaan maxasta kula carray agoonta dharra ay meelayba saddexna wiil ku gowraceen oo weliba qoy reer ka dhashay maxaad ku dilaysaan ninkaa waalan bay taageersan yihiin isagoo noo dhaaranhayo markayidkuyuu markaas yuu dhintay geela ikraanlayn fadhiya aata dhinaca isagoo lagu soo dhaaranhaya ayay ti alla ku timid oo mar inu reerkaa galo oo hal dhumayl ka dhigo inuu galay ahayd marka la dhaqaajin waaye meelun bay ka soo bixi lahaayeen gabagabadu marka haddii sayidku la taageeri lahaa oy soomaaliya la guntan lahayd dhibkanba ma yaaleen xagashii iyo zaawiyadii boqol sano ka hor aanu gallayba amminka ku jiraa kama soo baxno oo soo ma fahno horta wadaad dagaalamaya gaal isagiiyo soomaali gaalala safata soo lagama soo muxuu ahaay lagama eh, badowbaxo soo lama naco soo lagama qashudhaco soo lama fahmo kun sagaal kun sideed boqol konton iyo lixdii buu dagaalka bilaabay in cabdilxasan waa kun sideed konton iyo lixdii taqriiban ama ama lixdan iyo sidii meelaha taqriiban buu hawlihii u horreeyey bilaabay ilaa yowmina haada hawshu waagii socota nin muslim oo gaal la dagaalamayo kasoo horjeedaad arki iyo mid islaam sheegan oo tukan oo soomi oo salaadii oo gaalka la saban oo la gaashaan qaadi oo kujeel ah oo muslimka la dili oo la qaban oo la jaajuusi wixiisoo lama fahmo waxaa ka daran koox saddexaad oo kaa murtadka ah ee gaalka la socda ee la dagaalqaadahaya ee la gaashaanka ah ee kujeelka ah difaacel waa muslim lama taaban karo muslim weeye lama takfiirin karo waxba lagama sheegi karo dhiiggooda ma bannaano oo halkan taagan asaguna sidaana wadaad ku ah waa zaawida laftirkeeda wey boqol sano ka hor wadaadihii soomaalisiidka waxay ku dhaheen maanta ma dagaalami karo gormaad halgamaysaan waxaan halgamaynaa markuu soo baxo he mahdigu tabarba ma hayna xataa yakhruj almahdiyu markaasaan xaqu hawsha soconaysa qayb ka mida soomaaliya waxay dhaheen maba bannaa nimankan cadcad in la dagaalamo waaba dhashi nabi maxamed waaba carabba nimanka cadiinkooda soo bay dhaheen waaba awliye ilaahay nimanka nimanba halkaa taagnaa niman waxay yidhaaheen may nimanka tabar hayno laabudda min takaafu'i silaax naabaal iyo hub wax gubay wataan innaguna seefa iyo warme iyo dhoombir iyo xakiin la ordaynaa warkii waagii amminka waa taagan yaha goormaa laga baxa hawshaan wadaadku u dambeeyey cabdiwaaxid xaash wuxuu yidhi irbadu ma samaysan karayseenu halgamayna manaha irba samaysan kara nimaanaan irbad samaysan karinba adduunka dagaalamo oo isxoreeya isku filan gaala oo intay hubka soo gataan bay ku dagaalamaan yaa ku yidhi samaysa adugu ilahay wuxuu waxaad awoodaan la imaadee saxaabadu seefoohay ku dagaalaan boqolkiiba sagaashan way iibsan jireen hindiya iyo ciraaq iyo ruum baa laga keeni jiray seefun muhanadun yaman baa laga keeni jiray markaa gaala ayo seef lagu tumo xijaad waaba iska yaraydba lacagta isticmaalaan ay wax ka gataan gaalaa soo samayn jirto ka qaadan jireen yan wuxu dhan baaba ka qasanba aaladu asagu samintaad ka iibsato waxaa weeye iska difaac gaalka oo wixii aad intaad awoodda la imow sayidku wuxuu ilaahu maanta intaasaan awoodaa maaligii barbare ka soo degay wax yar uu joogay wuxuu arkay carruur soomaaliya intii mishin la geeyey qole munasiriintii loo dhiibay baybal qaadahayo heesta iyo waxay nasaarada qaada madaxa lug maxay ahaayeen kuwa oo islaan soora a ah waddo tan maxay ahayd waxaa le waa kristan carruurtan maxaa waa soomaaliya oo maxay ka rabtaa xanaanaysa oo ah barta dhagaxuu faraqa ka buuxsaday murf murf geeska miduu ku dhufto miduu daqro qabtaa lagu cararay wuxuu hi maanta intaanaan awoodaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi ilaahu maanta dhagaxtuub baan awoodaa sanad kadib berbero dusheeda kun faras buu ku weeraray wuu diyaargaroobi duulku galay macallin buu iska dhigay dugsi qur buu qabtay howsuu ka wada howlihiisii rag buu diyaarsaday wax fahmahayo soomaaliyeed waa lala gurmaray rag la gurmaray ilaahay u gargaaray ninaan u jeedinka inuu far dhaqaajiyo yaa maanto dhan wuxuu kugu hayn maya maxaan matabar baan haynaa oo may iska iman qolyaa duqamaa waxay idhaahdeen ilaa imaam la helo raafidada caqli dhahda kuwaas ilaa imaam la helay dhaheen jihaadku ma bannaanayo jihaadku xaq ma ah xataa yakuuna hunaaka khaliifatun wa imaamun lilmuslimiin waxaa la imaamku ma iska dhashaa ririgdig ma soo degahaya so in la raadiya ma ah ila caqli badnaba midbaa lagu yidhi muxuu ahaay jamaacadu waa xaaraan ma bannaano maxaa bannaan imaam haddii la helo bay jamaacadu bannaanta jamaacadan buu imaamka aan ku doonhayaabo ururkan aan kawanahayay waxaan ku raadinhayaa hee imaamkii baan ku raadinhayaa imaamku dhalan mahay iskala soo degin mahay waa in la raadiyo nidaam la dhiso la wado la wado kadibna caleemo saa lagu caanashado marka wadnimo noocaas oo raba hadda inay shacabkii fish ku dhex siiyaan oo ku dhex dhuntaan baa jira iyaguna hala soo qabto ilaa ay ictiraafaan dembiga ay naga galeen ولما انقضت الحرب أقبل رسول عفوا فقال وحول بئس عشيرة النبي yacni cashiro nebi iyo qaraabo nebi kuwa u xunbaad ahaydeen kadabtumuuni waad i waa tafsiil lima ujmila yacnii xumaantii ay xigaalo xun ahaayeen maxaa u daliila kadabtumuuni waad i wasadaqani innaas dadkana waa rumeeyeen dad kaloo muslimiina iyo carab kala raacdo rumaysa idinka ahalka ana waad i beeniseen wakhadaltumuuni baad ka baxeen waad i weydeen wanasarani innaasu dad baana ii hiliya ansaar la yidhaahdo wa akhrajtumuunii guryihiiba laga saarteenoo waad ifiijiseen wa aawaani innaasu dadkuna waa i soo dhoweeyeen oo ansaar baa soo dhoweysay gurigaygii iyo ahalkaygii baad iga fiijiseen muslimiin kalea i soo dhoweeyey waad ii hilin weydeen muslimiin kalea ii hiliyey waad ii muslimiin kalea i rumeeyey marka qaraaba idinka liidata ma arag buri saasaad u dhammaateen oo mowtidinka adigin min xadiii caaisha ku yimaada xadiidkani cinda axmedi fii musnadi xaafin xajarna sanadkiisu waa xasan buu yidhaha saaxiba anisa saarina waa sharxa raqamka iyo fatxulbaariga mujaladka toddobaad lagu laaban kara qisadii ugu faahfaahinteeda uma amara bihim nabigu u amray gaaladii dhammaatay buu amray in la qaado oo meesha laga qaado ay yaaleen fasuxibuu markaasaa la jiiday ilaa qaliibin god iyo goof baa lagu jiiday min qulubi badrin godadkii bader ku yaallay ah fauruxuu fiihi waa lagu tuuray waa lagu riday si looga asturo urkooda iyo mxuu ahay nadaafaddaradooda iyo xanuunkooda iyo cudurkooda ummadda looga asturo uma waqafa calayhim nabigu waa soo dul joogsaday bacda alaata ayaam buu soo dul istaagay faqaala wuxuu yidhi nabiga hal uwat hashiisi baa la raray kadibna nabigu wuxuu aaday meesha lagu gura maray saxaaba baa raacday iyagoo mooda nabigu inu kale leeh kuwaa dal joogsada faqaala yaa cutbat bna rabiica wayaa shaybat bna rabiica wayaa fulaan wayaa fulaan nin walba aabbihiiba ugu abtiriyey waxayna daliil u tahay ruuxa hadduu dhintay hadduu nool yahayba aabbihii baa abtirin axaadiida tilmaanta aakharo hooyadaa baa lagugu yeeri la'anna waxa la huba inay ku dhashay waa hooyada waxba kama jiraan kulliga daciifiya baadala wey hal wajadtum ma hesheen maa wacadakum rabbukum xaqa ilaahay wuxuu idiin ballanqaaday oo inaad naar maanta ma haysaan fa innii wajadtu anigu waan helay maa wacadanii rabbii xaqa isagoo dhab ahay guushii iyo gargaarkii baan ku naalooday ilahay baana ii gargaaray waana ii ballanqaaday taas idinku tii ma haysaan haddaad idbeeniysaan in mawdku idinka adeegi aakhiraan laydin cadaabi adduunkana maxtaad la kulmaysaan soo ma haysaan faqaala cumar wuxuu hi yaa rasuul allah cumar iyo jamaca min asxaaba nabiga la hadashay waxay dhaheen maa tukhaatiba min aqwaamin qad jayafuu nabi allow maxaad kala hadli dad bakti noqday oo u dhammaatay wada fuuray oo kala daatay maa tukhaatiba maxaad kala hadlaysaa min aqwaamin qolyo qad tajayafu ay qad saaruu jiifatan baa loo jiraa bakti noqda oo kala daatay faqaala nabi wuxu maa antum ma tihin biasmaca kuwa ka maqal badan lima aquul waxaan sheegahaye hadala ah. minhum min alkufaar walaakinahum laa yastatiicuuna aljawaab laakiin ma jawaabi karaan hadalka ma soo celin karaan laakiin way maqlahayaan uma aqaama rasuulu llahi bilcarsati rigadii iyo gabag meeshii buu fadhiyay xadiidkaana waa xadiid sugan weye fi saxi buhariba ku yimaada iyo sunankaba waa ku yimaada asalkiisu uma aqaama rasuulu llahi bilcarsati carsadu waa meesha meesha bannaan wey ee gagida ee bannaan baa layidhaha hadda waa goobtida ka dhacay rirgada weeye meeshii lagu dagaalamay alaaa saddex maalmood buu joogay dagaalku wuxuu dhacay aroortii jumcada ahayd ee toddobiyo tobanka bishii ramadaan sanadka labaad ee hijrada ayuu dagaalku dilaacay toddobiyo tobankii iyo sideediyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka nabigu waa joogay maalinka labaatanaadna madiina u laabtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa kaana wuxuu idaa dahara markuu adkaado calaa qowmin qolyo uu ka adkaado aqaama bicarasatihim alaaa dhaqan buu u lahaa saddex maalmood buu halkaasi ku nagaan jiray gabagabuu dhigi jiray xoolaha la soo ururin jiray haniimadu ku qaymin jiray ragga maqanee sahankae meel loo diray baa soo noqon jiray kadib marka laysqaatay las urusay lays ogaada lastariya yaa hal mar dhaqaaqi jiray waa xikma iyo siyaasa xarbiya aad u fiican weeye laakiin hadday aad ka baqaysa in ciidan badan kugu yimaado wasalam nabigu u dardaarma wuxuu ku yidhi intaad tagto ubnaa meesha loo yaqaano falastiin hadda ku taalla oo aabbahaa lagu dilay sayd ibnu tag aroor weerar nimanka nasaarada ah markaad weerartood baabi'iso intabartadaana ha nagaaniya durba soo laabo durba wilcis soo sii soo laabo sida buu yeelay waa tegey oo ciduna watay waa weeraray meeshiisi u socday aabbihii ninkii dilay buu gacanta ku dilay waa argoosti soo todobaye toban jir ah magaaladi dhannayd buu gubay gaaluu baabdiiyey isla markiiba meel ka baxa la waayey cirku galay oo lagu kala tegey waa inay jidgoy u sameeyaan ay qabtaan oo iskugu jeedhaan bay rabeen uma artaxa nabigu waa guuray muayadan asagoo la taageeray hadda baxiga ku saamee ruuxa dhintay wax maqlahaya iyo howlaha shirqiyaadka u gelimayne aynu ka soconno badaran caawa dhammeeyo sideeduba way dhaqaaqi weynay uma artaxala nabigu waa guuray mu'ayadan isagoo la taageeray mansuuran loo gargaaray qariira alcayn ishiisu ay dogsatay binasri illaahi lahu gargaarku rabbi u hiiliyay ishiisaa ku dogsatay wmacahu alasaara walmaqaanimu asagoo maxaabiis iyo haniimo wata falamaa kaana bisafraa'i meesha la yidhaahdo markuu marahayo badar iyo madiina iskuma dhow boqol iyo lixdan mitr isku jiraan waa boqol iyo lixdan meel dhow ma ah falama kaana bisafraa markuu nabigu marayo qasama alhana'ima hanaamtii buu qaybiyey wa daraba wuxuu garaacay oo nabigu dilay cunuqa annadar ibn xaaris ibnu kalba nin dhib badan oo shadiida yuuha cala almuslimiin nabigan dhibay buu ahaa idan asagoo maxbuusa la dilay nabigu cali buu u dhiibay wuxuu ninkan aakhira u dira cali baa qoorta qaaday uma lama nazla bicirq adabya halkaa ma ku maray waa meel magaceeda iyaduni daraba hadanana wuxuu garaacay cunuqa cuqbata nabi mucayr asalkiisi yuhuudi buu ahaa laakiin dhaqan buu carab quraysh ku ahaa cuqbatu bnu mucayd waa rasiiqun biqurayshin walcarab sida asalka ah laakiin waa nin dhowr awow ilaa toddoba awow carab soo ahaa laakiin ka soo jeeda min usuul yahuudiya sidaa darteed buu dhib badnaa oo asalkiisiiba u caslimataadasna gowracay wadakhala almadiina waxaa kaloo nabigu uu dilay inta la sii socday oo maxaabiista ka mid a ah ucaymatun cadiim nowfal asagona qurayshi ahbaa la dilay saddexa nabigu sulka laga qaaday maxaa l maxaabiistu intooda maxaabiista caadiga ah baynu dayn karaa laakiin mujrim aan xarbiba kuwan ahaye farqibaa udhexeeya asal soo baabiiyey ee guryahaadi baabiiyey gabdhahaadi kufsaday ee adig ku dhibay haddaad dagaa ku qabato waxaa weye si fiican lagu argoostaa fiican inuu colaad guud mooye asagu saqajaan ahayn haddii dagaal lagu qabto in la cafina waa leeyahay in laga qato madax furasho in la dilo hadduu islaami waa intaba waa leeyahay laakiin nimankan mujrima xarbi bay ahaayeen dhibkoodaas zaa'id aha wa dakhala nabiyu lmadiinata mu'ayadan nabigu madiinu soo gala asagoo la taageeray mudafaran la guuleeyo guulaystay mansuuran loo gargaaray qad khaafuu ay ka cabsadeen kullu cadwin lahu cadowka sacabsaday nabi maxamed markuu raxlamada ah, nin haddaun soo hijrooday oo ansaaraan tabar badnay iyo muhaajiriin qaxooti oo soo qaxa iyo waaba la hawaysanhayaba markii carab qoysku u xoog badnaa ay samriyeen oo magacyaweyntii haldoorka qurasha ay badar dhigeen oo wareen sidii ari weer galay waa la cabsay nin walba dibbu u istaagay خاف كل عدو له في المدينة وحولها عدو كستو نبي المدينة وجوه منافق يهودي أي أغار في المدينة ودن بعبصدي فأسلم وحا إسلام بشر كثير من أهل المدينة ضد بدن في المدينة إسلام حتى هوش دقاق دي نبي محمد waa dhaqaaqay yaa basku yuusa ka tagay فاتكم بالقطار يا سندعين مركا بس ولا ولا قبصدي وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرا حل قال حول إن هذا الأمر odayshaydaana wey hawshaani af la baxday buy xaaladii muxamed horaan way iga qasnayde hadda af la baxday maanta ninkii ka hadha ballankaadidam meelu soo qorsayi maayo inna haadaa amrun qad tawajax waa dhaqaaqay buy oo hadda waxaan idiin sheega weeye muslimiinta soomaali waa amrun qad tawajaha afbuu la baxay saas darteed waxay doonayaan inay soo ordaan oo ina galaan fish nagu soo dhacsiiyaan waa aniga hadda idiin af bay la baxday oo muslimiin la dulmay oo la baabiinhayo lagu xadgudbay oo dal iyo dibadba laga weeraray oo badiy bari laga xidhay oo meel taaganoo dagaalamayna waa la arkaa munaafiqiin iyo murtadiin gaalala safan iyo gaalana gooni u baxeen niman wararay baa jira war maxaa tiraadeen xaggee u socotaan maxaan dhahnaa xaggee kol agguu bad wararsan nimanka hadduu waa ku baryahayaan ninkuu u soo horreeyey waaniga idiin sheegay warkiisa muxuu ahaa inuu yidhi hadda waag hore jihaadka mushriki baan ka qabayahe marba haddii labaatan iyo labada bishan february ee loo tashanaya waddankii soomaaliya jihaadku hadduu xaq yahay ee soomaaliya waxaan ka codsanaya nin walba inuu dagaalamo oo dhulka rojisto waa niman raba nimankii wereersanaa hadda raba inay dadka soo dhexgalaan wey halkoodaa lagu xajiyo ilaa ay warka caddeeyaan sheekhu wuxuu yidhi waxamalahu wajumlatu man xadara badra yaanan eh, daahine dadka ka qayb gala badar jumladoodu min alaaumia wa bidcata cashar rajul waa anigay soo taxqiijiyay toddobiyo toban saxaabi bay tirada xaqiiqada ee raajixada toddobiyo baa shan iyo tobanku ma xoog badno sagaal iyo ma xoog badno waa toddobiyo rag damba oo eh, sirdoon ah oo gadaal ka yimid marka lagu daro ayuu xaafidku sagaal iyo toban gaadhsiiyaa niman baa rasuulka mar tiriya marna ka reeba markaasay sideed iyo toban ka dhigaan idan ciidanka dagaalamay xabadaga nabigu wuu dagaalay yom bader wuu dagaalamay ashad alqitaal abubakar baa dagaalamay marna cariisku kusoo noqonayay marna ciidanku gubay marna asagaaba sabka hore galay cali wuxuu i maalinkaa marka xaalada ugu xumaato nabigaan ku gabanay yowma uxudin wa yowma badrinba nabigu cariish loo dhigay bas iska fadhiista hawshu maaha ninka amiirka cariish kaa fadhiista laakiin marka qaar kaga gabo dhex galo hawshu uu hogaamiyo oo isku habeeyo markay isqabato oo foodda la iska yar fadhiisto ila way isnuugaysaaye hawsha isku hagaaji oo isku hulaacay kadibna yar fadhiiso gawaageesnimo ninka hawsha awooda waa nin lagu kala tago wey وبضعة عشر بي هاي من المهاجرين xagga muhaajiriin bay ahay wamin alawsi axad wasituun awsna reer awsna lixdan iyo kowbay ahay wamin alkhadraj miatun wasabcuun reer khasrajna boqol iyo toddobaatan bay laandheeriya dacar muslimiinta wey wainamaa qalla sida la ogaya laakiin reer khasraj oo laandheero ah iyo reer awsoo laangaaba ah, reer aws baa dagaal kulul laa filjaahiliya filjaahiliya waa filislam haddii la islaamay iyo haddii gaal la ahaaba isku baab ma ahayn konton nin raos meeshay kaala joogaan an boqol raaqid u dhigmaan niman falaayawey saa darteed waxay dhahaan laangaadi waa gaal ninka laangaadka ah waa gaal bay dheen soomaaliya qaybo ka mid xujeeda ah. nin aan naxin oo naxariis daran oo asagaa isku tashan mana samro yacni xadgudub badan baa ku jira waa hawsha ayada waxay uga jeedaan dhib badan yahay gaal kufrigii sharciga mee waa kufri istilaaxi oo qolyo iska sheekhu marka wuxuu uhi wainamaa qalla wuxuu yaraaday cadadu lwsi tiradii ree aws can ilkhadraji oga yaraaday wain kaanuu haba noqdeen ree aws ashadda mid daran minhum min alkhadraj xagga eh, dagaalka oo wa aqwaa xoog badan shawkatan xagga oo wa asbara adkaysi badan cinda liqaa'i marka la kulmo fooda laisgeliyo lianna manaasilahum manaazil alaws meelahii deganay xaafadahoodu kaanat fii cawaali lmadiina madiina darfaheeda ay deganaayeen dhaxbartanka ma aysan wajaaa nafiru qayladii baa timid baqdatan si kada ah dareenkii odhanayay quraysh baa halkan maraysa nabi allow ka gaadhna si kada ku yimid faqaala nabiyu laa yatbacunaa na raaci maayo ilaa man kaana dahruhu xaadira nabigu wuxuu na raaci maayo nimaan gaadiidkiisa uusan joogin leanna wuxuu ka baqa nabigu haddii gaadiidka la doonto nin walba uu foofo in sirtu baxdo munaafiqiintina ay sirti qaadaan ama lagaa war helo si hoosuu nabigu rabinu ku baqo fastaadanuu rijaalun rag nabiga idan weydiista duhuuruhum gaadiidkoodii fii culwi madiina madiina duleedkooda uu jiray an yasta'niya inuu korto bihim ayaga xataa yadhabuu ilaa aadaan ilaa duhuurihim nabi allow cagta noo laabbay dheheen yarsu intaan gaadiidkii ka danoonay bardahanag baqlahanag geelaanag fa abaa subanuhu waa diiday xadiidka muslim baa soo saaray fii saxiix waad garanaysaan baylata min xadiidka anas walam yakun ma ahayn casmuhum go-aanku muslimiintu ay ku baxeenna ma cala liqaain lakum allah inooga warramay fi suurat alanfaal waa garanaysa walaa acadduu oo maysan diyaargarayn lahu lilxarbi cuddatahu diyaargarowgiisa niman dagaalaad u diyaargaroo ma ahayn seefahooda iyo waran waran iyo iska soo qaateen walaa taahabu lahu uhbatah eh, walaa acaduu lahu cuddatahu waa isku mid uhbadu inta badan sahayda iyo sanada lagu tilmaamaa cuddadana wixii xudud eh, milatari ayaa loo isticmaalaa walaakin jamaca allahu baynahum wa bayna caduwin calaa hayri miicaad walow tawaacadtum lakhtalaftum fi lmiicaad walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula wey hataa haddaad ballami lahaydeen maydan kulanteenba wastashhada waxaa ka shiiday oo aakhare aaday istishhaadka waxaa layidhahda bimacnaa waxaad ka qaybgalay goobta ama jannadii xaadiray intuba lagu fasiraay wastashhada min yowmadin arbacata cashar rajula afar iyo waxaa ka mid ahaa eh, afar nin oo dhallinyaro ah oo ninka u weyn jir yahay baa ku jiray waxaa ku jiray nin afariyotobanjir ragga shihiiday arbacata cashar rajulan sittatun min almuhaajiriin sacmi waqaas nimay walaalo ahaayeen oo cumayr la odhan jiray ma afar iyo toban buu mise lix iyo toban baa la isku haya wuu shihiiday markii ciidanka la tirin haya baa nabigu reebay markaasuu oohin miraad isla rooy nabi allow jannaad dayatay maxaad iiga reebi buuri nabi wuxuu bir seefta qaad seef buu yar cudiyey korod dagaal galay waa shiiday faqaatil xataa qutil ستة من المهاجرين لح مهاجرين بي أهايين وستة من الخزرج لحنا ريا خزرج بي أهايين واثنان من الأوس يلبا ريا أوس بمعنى سديد أنصار يلح مهاجرين وفرغ رسول الله رسول الله با كفار غير دميي min eh, shani badrin iyo walasara fii shawaal hawshii badar gabagabadeedii iyo maxaabiistii madaxfurashadoodii iyo hawshaa gabagabayntii nabigu bishii shawaal dhexdeedii ayuu gabagabeeyey qaswatu badr intaasay ku dhammaatay eh, qisaska eh, fawaaidda ku jira baynu waxay ka tilmaan badankeed waynu soo maray waxaa ka mid a qaswadani ku jira minha duruusta laga faa'idaystee caanka waxaa ka mid a ana ciza alummati fii ummadda sharafteedu iyo waxnoqodkeedu iyo dadnimadeedu cadowgeeda inay la dagaalanto gaashaanka u daratay ku jira meel kale haddii laga raadiyo waa lagu luga ahaya bal ibnu taymiya wuxuu leeyahy fii jaamici almasaa'il mujalladka afraad iyo ka saddexaad iyo ka shanaad wuxuu ku yidhaahdaa hawsha hawl muslimiinta bese khusaysa ma ahee ummad kasta gaal iyo islaam ninkan cadowgiisa aan birta u daruuriya gaashaanka in iska dhicinin wuu dulloobaa waan xaqla taabto nin walbo qaayibo oo xumaanta qaata iyo dulanka qaata waa la gumaystaa ninkii jaahiliga wuxuu waman lam yadud bixawdihi can silaaxihi yuhadam waman laa yadlim annaasa yudlami nin kale wuxuu yihi la yaslamu sharafu rafiicu min alada xataa yuraaqa calaa jawaanibihi damu shayga sharafta leh ee qiimaha haddaan agagaarsa ku daadanin lama ilaaliyo ninkii shanku saara haddaadan toban saarin allatma bilatamaad wallakma bilakamaad wasaaca bisaacayn haddaad ugu bedelin waa lagu baabi'inhayaa wax la ogyahay ciddaa iyada ah laakiin calaa dawaabit wa xuduud sharci xadiidka ibnu cumar fi sunan walmasaaniid maxaa ku jiray wataraktum ljihaada sallat allahu calaykum dullan laa yanzichu xataa tarjicu ilaa diinikum fi abaraani maa taraka qowmu ljihaada ilaa dallu qolyo kama tagaan jihaadka hadday ka tagaanna way dulloobaan man lam yaqzu aw yujahiz haaziyan aw yakhlub haaziyan fii ahli bikhayrin asaabahu allahu biqaaricatin qabla ywm alqiyaama intuusan dhimaninbaba adduunka lagu cadaabo qaaraca ku dhacdaa hawshaasi waa hawl bannaanka taalla waxaa min fawaa'idaha ka mida ah madharu alxubbi liljannati washahaada cinda saxaaba ayagoo yar oon soo diyaargaroobin oo saddex boqol oo nin ah oo ku nin oo diyaargaroob hortaagan ayay jannada dayatay ku qamaameen nabi markuu yidhi quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu walard waa galeen cumayr ibnu xumaan waa inaga soo marray nabi allow intaan tan cunahaya haddaybaan sii joogo wuxuu hi wati dheer weeye waa tagay innahaa la xayaatun tawiila waxaa ku jira madhar alxubbi lirasuulilah jacaylkay muslimiintu nabigu u qabeen baad in koox yar intay u saareen bay nabi maxamedu annaga ku difaacayna haddii aan guulaysananade waasaanu doonaynay hadday takala noqoto ilaahay ma qadaree hashan dheeraysa nabi ku dhac oo ku laabo qowm waxaa jooga naftooda kaa jecel naftooda kaa jecloo ku difaacay hadday og yihiin aad dagaalgelaysaan aan kaa hadheene haddaan dhammaanno adugu ha gacangeele madiina aad halkaana kasii jiha sacad ibn mucaad baa ku waxaa ku jira duruusida ka mid ah almushaawara in la tashado arrimaha dhacdooyinka laga tashado mushaawara majaal bay leedahay meelaan shuura ka furayn baa jirta masaladu masale mansuusa oo daliil qadca la hadday tahay ilaahay ka hadlay rasuulkiisii ka hadlay muslimiin ku ijmaaceen ama xadiid xataa dani oo daahiro nasa uu meesha ku yimaado la jtihaada maca anusuus walaa mushaawarata maca anusuus laakiin arimaha diineed iyo kuwa adduunye ee ijtihaadka u baahan ama talada u baahan een cadayn in laga shuureeyo marka waa bannaantahay marka la shuureeyo dhankay muslimiintu u bataan shuu'aama raacaysa hadday israacaan ay kulligoodba meel maraan adiga amiirkana aad gooni noqoto waa laasim waajiba ah min xayu daliil inaad raacdo jamaacata shuura iyo ra'yigooda hadday iskhilaafaan ahlu shuurihii dhankan loo badan yahaybaa xoog badan in la raaco atarjiix bilkatra waa masala khilaafiya cinda salaf saalix laakiin sida raajixa ah ahlu shuuraa ahlulxalli waalcaqdi haddii amiirku intuu la tashado ay iskhilaafaan ra'yiga laysku ra'yi ijtihaadi oo diineed ama adduunye uu yahay oo masale nasa aysan ahayn dhankan loo batan raacaysa liannahu huwa almadmuunu weeye fi lghaalibi inuu asagu raajix yahay ama hadday cadaato tale cidna la weydiin maayo walihaada abubakr sidiiq uusan la tashanin saxaabada fii xarbihi he limaanici zakaati wlmurtadiin lianna warkii baa cad hawshu hadday caddaato cidna lama weydiiyo war igu taageero ila dagaalqaba madhihi mooyeen aayadda maxaynu ka yeelnaa xadiidka maxaan ka dhahnaa ijmaaca muslimiinta maxaynu ma leexinaa howlaha lagama tashado isma weydiiyo ashuura nabigu wuxuu yidhi ashiiru calay ayuha annaas intuusan madiina ka soo bixina talow nabiga muslimiinta weydiiyey markii goobtii la tagayna nabigu waa la tashay saxaabadiis waxaa kaloo ku jira ana nasra biyad illaah walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla fattaquu allaha lacalakum muslimiinta waxaa laga rabaa inay un diyaargaroobaan waaciduu lahum ma staactum uhbada iyo inta tabartada diyaargarow amaa nasrigu iyo awoodu iyo guushu iyo allah gacanta ku haya adugu laakiin akhdu lasbaab biaqsaa xaddin mustataacan baa laga rabaa haddaad sida cabdiwaaxid xaashitaraanoo irbadba ma samaysan kara alla soo istaagto iyo qolyo masaakiinu meelay ka hadlaayaan iyo meelay marayaan iyo waaqaci kun aan fahmayna aad u wareegaysato fi taariikh la heli maaya muslimiin ee gaalo iskagu dhaha icdaadka bashariga ah iyo awoodda malatay fi taariikh lama soo helo muslimiin iyo gaala isku dhigna hal mar baa la sheegaa inay isku dhowaayeen ciidanka muslimiinta iyo midka gaalada waa dagaalkii camuuriya kun oo muslimiin ah ayuu muctasim geeyey fatxulfutuuxi tacaala an yuxiita bihi nadmu min ashicri aw nasrun min alkhutabi halkaasuu la maray asayfu <clears throat> asdaqu anba'a min alkutubi fii xaddi ilxaddu bayna aljiddi wallacibi gabayga dheer abutama uu ka gebiyey taasaa muslimiintuna bay ahayd gaalna bay ahayd bsayna dheeraayeen wixii ka dhacayna waa lu ogaade laakiin taariikhdu waa maxay muslimiin yar baa la gargaaraa haddii allah isku xidha oo ilaahay subxaana wa tacaala isku xidha waxaa laakiin u baahan in laisweydiiyo muslimiin badan ba waxay celceliyaan nasriga ilaahay awey goormaana loo gargaari ayna nasrullah iyo mataa nasr intayna isweydiinin waxaa mudan in laisweydiiyo ayna almuslimuun aladiina yastaxiquuna annasra min allahi subxaana wa tacaala muslimiinta ka muta ilaahay inuu u gargaaray dhabta ah ee mukhlisiinta ee saadiqiinta ah ee gaala gooyey ahalka ilaahna xidhiirinaya rabbina ku xidhano tooska adduunka maanta ma hayna waa ka kidriit alaxmar milyuunkii waaxid laga heli maayo milyuun min almuslimiin waaxid ka heli maysa leanna waxaa la sheegaa duniyada dadka ku nool boqolkiiba labaatan shan ah rubcu alcaalam sukaanka dunidao dhanba rubuc baan ka nahay macal raafidadeenna duruskeenna nusayrideenna gaalada qaraamidadeenna murtadiinta qubuuriyiinta mushrikiinta adduunka rogay ee hadda shalay loo fadhin ii sheeg muxuu ahaayey islii loo fadhin lahaa waxaas isku xaabqaab waxa islaam ku maxaabsada oo dhanba adduunka waxay ka yihiin ee eh? rubuculcaalam laga soo heli maayo haddaan heli lahayn muxuu ahaaye dhowr milyan oo khulas ah adduunkanba waa lagu kala bixilaa waxaa kaloo ku jira qisaska fawaaidda ka mida fiqiga ah jawaasu nikaayati alcaduwi fii anfusihi waqtisaadihim in gaalada la dhaawaco la naafiyo naftooda xoolahooda maalkooda jid kastana loo galo inta goona nabagu madiina ka baxay waynu soo maray ee uu jidkooyo iyo maal iyo xoolo keliya u baxay gaalada maanka dunida jooga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo nus maba garanay gaalan xarbi amwaada gaalaan xarbi ahayn shekhulislaam hadda idiin sheegaya majmuucu lfataawa mujaladka labaatan iyo sideedaad safxada saddex boqol shan iyo shan iyo toban ilaa toddobiyo toban wuxuu leeyahay waman qaatala almuslimiina min alkufaari biayi nawcin min anwaaci alqitaali fahuwa xarbiyun isla safxada wuxuu ku leeyay waman qaatala alkufaara min almuslimiina bisayfin aw rumxin aw sahmin aw xajarin aw casaa fahuwa mujaahidun fii sabiil illah hadihi alqawaacid qawaacid ulislaam sidaas weeye gaaladu maanta mid maal muslimiinta kula dagaalama iyo mid af kula dagaalama iyo nin taliya mu'aamaraadiina dabaad noo qabta iyo midna weeraro ah na baabi'iyo weeye iyo nin feermeeyey muxuu ahaayey wasiiqatu muxaarabati alirhaab haaulaai kulluhum E, bina'an calaa turaati alfiqhi alislaami alasiil turaadkan musayafka ah ee ay nimankan dambe samaystaan lagu luguyna turaadka fiqiga asiilka ah marka loo laabto haulaai waa xarbiyun xukmu lxarbiyiin maalkooda waa bannaan yahay meel kas bisariqatin aw ikhtilaasin iyo lacarab xata alimaam albagawi fi kitaabi atahdiid fi fiqi shaafici saaxibu sharxu sunna albagawi waa taqaana waa macaalim tanziim ninkaas iskale wuxuu leeyahay xataa gaalka xarbi intaad wax ka qaado ood ka gurguriso waad la carari kartaa buu leeyahay war waxan waa imise meeqo weeye waa kun shilin na' baad la dhigi kartaa buu leehay miskiin oo sakaaraad oon fahmi karin howlaha aan fahmi karin ku lugaynin ninka xarbiga sir iyo saaq loo dhici karaa loona dili karaa waxaanu iska ilaalaysaa ammaan sariixa inaad fiso adoo ammaan sariixa siiyey maha ammaan hataa ishaare iyo howlaha ammaan sariixa umbu damu lxarbiyi xaaraam ku noqdaa inama alxarbu khudcatu howlaha aad waa in loo fahmo waxaa kaloo ku jira almusaawaatu bayn aljundiy wاlamiir ninka amiirka ummadda hogaaminaya iyo ciidankiisu waa inay sinaadaan fi lqisaasi wlxuduud walaxkaam waa inaga soo maray sawaad ibnu qasiya inuu nabiga nabi allow markaad nasinaysay ushii baad igu muddoed igu riixday ee waxaan rabaa inaad ii qisaasto nabi wuxuu iga goos waayo usha igu mudba usha igu riixi wuxuu nabi allow anugu mara ma qabin anugu qaar qaaban baad igu riixday aduguna maraad qabtaan marada faydku nabigu qamiiskii buu fayday markaasuu isku duubo dhunkaday nab wuxuui maxaa u yeeshay wuxuu nabi allow inaan ku qiyaasta ma rabin waad aragtaaba meeshan xabad baa socota mowd baa adeegahaya inaan haddaba shiida laga yaabaa marka waxaan rabay wal jirkaygu gankaygu ruuxu taabto inaad u dambayso nabigu waa u duceeyey ilaahay ha barakeey waxaa kaloo ku jira jawaasu liftidaai inay bannaan tahay maxaabiista asar alxarbi in madax furasho laga qaato ama man lagu sameeyo laiska sii daayo ama la dilo haddaysan islaamin waxaa kaloo ku jira fiqiga ka mid a ah, jawaasu qatli qabla wusuuli ila limaam ninkii maxbuuska lasoo qabton weli imaamki loogeya in la dili karo haddaba inaga soo maray cabdiraxmaan bni awf oo soo qabsaday umayat bna khalaf kadibna asagoo la sida nabiga loo wado ayaa dhexda waxaa oga baxay bilaal iyo iyo ansaar waana dileen nabiguna hawshaa kama hadlin jawaazu qatl asiiri qabla iblaaqihi ila alimaan ayadna waa ku jirta waana fiqigeed ka mid tahay ah darsiga u dambeeya ana ku dheeraynayn duhuuru albaraa'ati min almushrikiin saxaabadu waxay muujiyeen in ay si fiican u kala go bay muujiyeen iyaga gaaladii qaraabadoodiiba allah ka dhigo aabbayaalkood cumar wuxuu dilay abtigii buu dilay abtigii caas ibnu hishaam ibnu hiiru gacan ayuu dilay waana qisa mashhuura fi sir watawaariikh bal bisanadin mursalin xasan bay ku timaadaa cubayd ibnu jaraax abu cubayda camnu jaraax wuxuu dilay aabbihii alimaam imtidaad tabari baa ku wariyay fii suurati almujaadala bisanadin xasan xaafid ibn xajar talkiisu lxabiirka kitaabu ljihaad buu ku faahfaayay ilaa afar dariiq buu ku keenaa dacaf baa kulligeed ku jira laakiin bimajmuucaha waa xasana abubakar asagu wiilkiisii cabdiraxmaan markuu islaamay ila yomulxudaybi u islaamay yaa wuxuu idhi aabbu maalinkii badar markaan ku arka waan kaa leexleexanaya bu oo odayga iskaga leexaan laa ku bixinay wuxuu ilaahay baan ku dhaarta anu kuma arag baan ku arki lahaa dhiiggaadaan daadin lahaa waa curadkiisii cabdiraxmaan carruurtu ku weynaa weeye wuxuu kuma arag laakiin daan ku arki lahaa ninaan dilad u horayn lahayd buui idan musxaabadu waxay muujiyeen ilaahayna u caddeeyeen amarkiisa inay fuliyeen kana beri noqdeen mushrikiinti walow kaanuu aabbaa'ahum aw abnaa'ahum idan intaas waa inaha uu nasoo khulaasayn kara laakiin qisada badar habeenay u baahan tahay adaa bilahi towfiiq